اشتغال العامل عن المعمول إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنسب لفظه أو المحل فسابقا انسبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن ترى المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر الرجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح وفصل مشغول wasawi fii da lbaabi wasfan daa camal bilficli in lam yakun maanicun xasal wa culqatun xaasilatun bitaabicin ka culqatin binafsi lismi alwaaqici ishtigaalu lcaamili can almacmuuli haadaa maxaluh in mudmaru smin inshaqala haddii uu shuqliyo mudmaru smin ismi damiirkii ayaa wuxuu shuqliyey ismiga oo saabiqin hormaray ficlan ficli ayuu shuqliyey shaqala canhu ismigaa saabiqa ayuu ka shuqliyey binasbi lafdihi can nasbi lafdihi lafdigii nasbintii ayuu ka shuqliyey aw ilmaxalli maxalka nasbintii fasaabiqa fansib nasbi asaabiqa insibhu nasbi bificlin ficli ku nasbi ficliga oo udmira la xadfay xatman waajibnimo loo xadfay ficliga oo muwaafiqin waafaqaya limaa ficliga qad udhira la daahiriyey waxaan ku soo jirnay marfuucaat اlasmaa yuu soo dhammeeyey musanifka raxmat ullaahi calayh mansuubaat اlasmaa yuu doonayaa inuu bilaabo mansuubaat lasmaa inta uusan bilaabinoo mafcuulun bihi uu hormarin doono baabka soo socda ayaa wuxuu dhexda u geliyey baabuulishtiqaal waayo ismiga mashquulun canhuga la yidhaahdo mar mansuub buu noqdaa marna marfuuc buu noqdaa marfuuc iyo mansuub labadaba wuu noqdaa sidaa darteed uu dhexda u geliyo tanaasuca ka dambeeya laftii oo mafcuulu bihiga ka sii dambeeya waxaa ficnayd inuu kan ku xijisiiyo waayo ismiga mutanaasacu fiihiga laftiisaa marfuuc iyo mansuub iyo noqdaa laakiin ma uusan yeelin ishtiqaal wuxuu leeyahay arkaan saddexa saddex rukni buu leeyahay saddexdaa rukni mashquulun canhu iyo mashquul iyo shaaqil wey mashquulun canhu ismi laga mashquulay oo la gaari waayey iyo mashquulun mid la shuquliyey iyo shaaqhilunkii wax shuqlinayey saddexdaa rukni buu leeyahay mashquulun canhu ismiga horumaray weeyaanoo laga mashquulay mashquulna waa ficliga iyo caamilka la shuqliyey shaaqilna caamilka waxa uu ku cabalfalaye uu ku shuqloon yahay mid walba shuruud buu leeyahay mashquulun canhu afar shardi buu leeyahay mashquulna saddex shardi buu leeyahay shaaqilkuna hal shardi buu leeyahay mashquulun canhu afar shardi buu leeyahay mashquulun canhu afar shardi buu leeyahay afartaas shardi saabiqnimo waa shardi inuu horumaraa waa shardi shardi labaad damiir waa in laga dhigi karo idbaar waa inuu aqbalayo shardi saddexaad waa inuu aqbalayo waa inuu mubtadanimo aqbalayo nakiro maxdaa waa inuusan ahayn shardiga afraad ee u dambeeya waxa ka dambeeya waa inuu u baahan yahay afartaa shardi ayaa loo shardin afarta shardi aan ku celiyo ismiga mashquulun canhu la yidhaahdo mutaqadim waa inuu yahay caamilka waa inuu ka hormaraa shardi weey shardi labaad ee damiir waa inuu aqbalayo idmaar an yaqbala alidmaar shardi saddexaad mubtadanimo waa inuu aqbalaya shardi afraadna waxaa ka dambeeya waa inuu baahan yahay shardiga hore waa inuu horumaraa baan nidhi hadduusan horumarin ee ficliga la mashquuliyey uu ka sii dambeeyo ishtiqaal ma suuroobayo miaal darabtuhu zaydan baa tira darabtuhu zaydan ee daraba haaday mafcuulu bihi u qaadatay zaydna haaday bedel ka tahay ee ishtiqaal wax la yidhahdaa meesha ma yaal waa yahay inuu hormaraa shardigu zaydan darabtuu arrintu waa inay tahay shardi labaad damiir waa in laga dhigi karo damiir waa in laga dhigi karo waxaa loo leeyahay ficliga wuxuu ku mashquuli rabaa damiir u noqonayo damiirka u noqonaya iyo ismiga saabiqaana isku icraab bay qaadanhayaan waa ismiga saabiqa hadduu mafcuulu bihi yahay damiirka uu ku mashquulayo facaamilku mafcuulu bihi weeye haddaba haddii damiirnimo uusan aqbalaynin waa xaalo iyo tamyiis ismiga saabiqa xaalata iyo tamyiiz ayuu noqday ishtiqaal kama suuroobayo waayo xaalo iyo tamyiiz damiir in loo soo celiyaaba dhici kari mayso waxaynan u dhici karin xaalo iyo tamyiiz dee damiir ma noqdaane nakiranimaaba sharti ah haddaba idbaar waa inuu aqbalaya sharti labadu shardi saddexaad mubtadanimo waa inuu aqbalayo nakira maxde waa inuusan ahay waa inuu macrifo yahay ama nakira musawiq haysataa waa inuu yahay ee shardiga waxaa loogu shardinayaa ismigan saabiqa dib ama mafcuulu bihi nimaa lagu nasbin doona ama mubtadanima lagu rafcin doona ku rafcinta mubtadanimada lagu rafcinayo waa inuu aqbalayo ee nakiro maxda waa inuusan ahayn shardi saddexaad wey shardiga afraad ee u dambeeya ismigan saabiqee caamilka ka dambeeya waa inuu u baahan yahay hadduusan u baahnaynee ismigan saabiqee caamil ka hormaraaba ku camalfalay jaaa zaydun faakramtuhu weeye arrinkii jaaa zaydun faakramtuhu zayduntaan min baabi alishtiqaal ma noqonayo wuxuusan u noqonaynin akramadan dambeeya uma baahna oo waxaa ku camalfalay jaa'adii horraysay afartaa shari ismigaa loo mashquul canhugaa loo shardini mashquulka waa caamilkee saddex shardi ayaa loo shardini saddexdaa shardi caamilka kow damiirkan iyo waxyaabahan uu ku mashquulay haddii laga gooyo ismiga saabiqa waa inuu ku camalfali karo waa shardi shardi labaad ismiga saabiqa iyo caamilka camalfal wax u diidaa waa inuusan u dhexaynin shardi labaad wey shardi saddexaad macnaha waa inuu asaxaya macnaha uusan fasahadaynin caamilkani damiirka inta laga gooyo ismiga saabiqa haddii lagu camal siiyo saddexdaa shardina waxaa loo shardinaya caamilka aan ku celiyo saddexda shardiyaha caamilka loo shardinaya shardiga hore caamilka iyo ismiga saabiqa waa inaan lagu kala faslinin camalfal wax u diidayo waxaa jira adawaad waxa ka dambeeya waxa ka hormara uusan ku camalfali karin adawaadka haddii uu dhexda galo min baabil ishtiqaalma masuuroobayo rafca waajibi musanifkaaba keeni doonaaye waa shardi shardi labaad caamilkan damiirkan uu ku mashquulsan yahay haddii laga gooyo ismiga saabiqa waa inuu ku camalfali karo oo mafcuulu bihinnimo u nasbin karo waxaa la diidayaa cawaamil waxaa jira macmuulkoodaba uusan hormari karin sida ficliga hadduu ficli jaamida yahay ma axsana zaydan axsana oo ficlu tacajuba weligeed mafcuulkeeda ma hormari karayo waxaa ka mid a ee muxuu aha afcaasha jaamidkoo dhan waxaa ka mid a ismulficli caamilka haddii uu yahay ismulficli masdar haddii uu yahay waxyaabahaasoo dhan macmuul ay leeyihiin ma hormari karo damiir haddii laga gooyo damiirka uu ku mashquula haddii laga gooyo ismiga saabiqa kuma camalfali karayaan mar haddayan ku camalfali karin caamil xadfanna uma fasiri karayaano min baabil ishtiqaal kama suuroobo shardi labaad wey shardi saddexaad macnaha waa inuusan fasahadaynin caamilkan mashquulay damiirka inta laga gooyo ismiga saabiqa haddii lagu diro waa inuusan macnaha fasahadaynin wakullu shayin facaluuhu fi zuburidi qadriga aan kusoo marro kale waa inuusan ahayn oo wakullu shayin kulladaa haddii la nasbiyo kulla shayin la yidhaahdo facaluuda haddii eh, waxa uu ku mashquulay laga xadfo oo kulla shay inta lagu diro macnaha fasahaadi macnihii wuxuu noqonayaa wakulla wafacaluu way sameeyeen kulla shayin wax kasta fi zuburi waraaqahay ku sameeyeen he waraaqaha malaa'ig baa qortaye mukallafiinta bini aadamka ma ayan qorin macnihii fasaad buu noqonayaayo macnihii qur'aanka uu u jeeday macna aanay ahayn oo faasida ayaa soo baxayaa haddaba ee kudiriddaa lagu diro caamilka ismiga saabiqa ah macnaha waaynuusan ku fasahaadayn saddexdaa shardina caamilkaa loo shardiyaa hal shardina waxaa loo shardinayaa shaaqilka ka wax mashquulinayo shaaqilka waxaa loo shardinayaa ismiga saabiq ee damiir damiir uu leeyahay waa inuu yahay ama ismi daahir oo damiirkii loo idaafeeyey waa inuu noqdaa yacnii jumladan dambe ismiga saabiq ee damiirkiisa waa in laga dhaxilaa meelaha damiirka uu ku sugnaanayana musanifkaa soo wadaa ee shuruudaa ayaa loo shardini haddaba ishtiqaalkii haddii la helo ismigii laga mashquulay caamilkii mashquulay damiirkii mashquulinaya haddii la helo ismigii saabiq ahaa maxaa lagu samayni shan qeyb ayuu u qaybsan doonaa shantaba musanifkaa tirin doona yacnii ismiga saabiqa in la nasbiyo nasbahaasina uu nasbinayo caamil waajibnimo loo xadfay caamilkaa la xadfay iyo waajibnimada loo xadfay lafdan wa macnan wuxuu la mid yahay caamilkan mashquulay waa hadduu damiirku ku mashquulee hadduusan damiir ku mashquulinaya ismi daahir ay ku mashquulayna caamilkan la qadaraya wuxuu la mid yahay caamilkan mashquulay xaggaba yacni caamilkan mashquulay caamil macno ahaan looga fahmayo ayaa loo qadarayaa caamilkaa hore waa hadduu damiirka si toose u gaarayey ama ismiga daahirka si toose hadduu u nasbinayey miiaal zaydan darabtuhu baa tihi darabtu damiirkii toos bay u gaadhay damiirka ayayna ku mashquushay ismigaa horumaree nasbisan waxaa nasbinayaa darabadan ficli lamida lafdan wa macnan oo wuxuu noqonayaa darabtu zaydan darabtu ismi daahir ee caamilka haddii uu ku mashquulo islamarkaana loo idaafeeyey damiirkii darabtu hulaamahu weeye caamilkan caamil la mida uma qadari kartid ficliga ee macmuulka hore ismiga saabiqa ah waayo macnaha fasahaadaya macno baatila ayaa soo bixi ee caamil macno ahaan laga fahmaya ayaad qadari miihaal waxaad tidhi zaydan darabtu ghulaamahu ee zaydan darabtu ghulaamahu daraba kale ma qadari kartid darabtu zaydan ma dhihi kartid waayo zayd ma aadan garaacine addoonkiisaad garaacday zayd haddii laaddoonkii la garaaco macno ahaan caamil laga fahmayo ayaad qadariyo waa ihaano zayd la ihaaneeyo oo sharafta laga qaaday ahantu zaydan darabtu ghulaamahu xarfuljar hadduu damiirka ku gaaray ila xarfuljar inuu ku gaaraa suurowdaa caamilka damiirka xarfuljar haddii uu ku gaaray caamil la macno ah caamilkani isla markaana mafcuulka toos u qaadan karaa la qadari zaydan marartu bihi haddii uu yahay jaawastu zaydan marartu bihi baad leedahay oo jaawaze iyo marra waa isku macno laakiin camalfalkay ku kala bedelan yihiin oo jaawazana mafcuulka toos bay u gaari marrana babay ku gaadhaa waka in mudmaru smin in xarfu shardin weeye haddeer waxa aan ka hadlaynaa waa ishtiqaal laga mashquulay caamil la nasbin lahaa waxaa jira aamil caamilkan dabayaalla ismiga saabiqa ah hadduu rafciyo ismiga saabiqa ah damiir uu leeyahay ayuu rafciyey ismiga saabiqa ah damiir uu leeyahuu rafciyey mar hadduu caamilka rafciyo ismiga saabiqa ah damiir uu leeyahay waxaa la eegayaa ismiga saabiqa ah in uu dabayaallo aadaad ficli mooye wax kale aan daba dhici karin aadaad ficli in la dabaridowna ay laasim tahay haddii uu daba dhaco ismigii horumarayay rafcisnaa wuxuu ku rafcisan yahay faacilnimo hadduuse aadaad ficli mooye wax kale uusan daba dhici karin uusan daba oolin mubtadanimuu ku rafcisan yahay miaal zaydun qaama tiri zaydun caamilka daba yaalla waa qaama wuxuu rafciyey damiir oo faacil wuxuu u qaatay damiir u noqonaya ismigii saabiq ahaa ismigii saabiqa ahaa ma daba yaallo aadaad ficilguna in la daba dhigaa ay waajib tahay bas mubtadanim uu ku rafcsan yahay haddii ay dhici lahayd aadaad eh, eh, aadaad ficli in la daba dhigo ay laasim tahay inuu daba dhaco faacilnimaa lagu rafcin lahaa sida in mudmaruntan meesha noo taallo weeye in aadaatu shardin weeye ficli waxaan ahayn ma daba dhaco ficliga meesha yaalla shaqalo weeye wuxuu rafcinayaa damiir u noqonaya ismigan hormaroo saabiqa ah mar hadduu rafcinayo ficligan ficli lamida ayaa loo qadarayo ayoo faacilnimo faacilnimo u rafcinayo faacilnimo u qaadanayo mubtada in laga dhigaana ma banaano intan shardiyada mubtada kuma xigi karaye in mudmaru smin in shaqala haddii uu shuqliyo mudmaru smin ismi damiirkii ayaa wuxuu shuqliyey ismiga oo saabiqin hormaray damiir uu leeyahay wuxuu shuqliyey ficlan ficli canhu shaqala wuu shuqliyey canhu ismigaa saabiquuna ka shuqliyey nasbintii ismigaana saabiq uu nasbin lahaa ayuu ka shuqliyey binasbi lafadihi aw ilmaxalli ee binasbi waxay bedel ka tahay canhu ba'dana waa bimacnaa can lafdihi damiirka ku jiraana ismigii saabiq ahaa ayuu u noqoni awil maxallina asha ku jirtaa mudaafu ilayhi ayay naa'ib ka tahay cinda alkuufiyiina wa maxallihi weeye haadana waxay u noqonaya ismigii saabiqa ahaa macnihiina wuxuu noqonayaa binasbi lafdihi ismiga saabiqa ah ee ficlan ay shaqala wuu shuqliyey canhu ismigii saabiqahaa ayuu ka shuqliyey binasbi lafdihi can nasbi lafdihi ismiga saabiqa ah lafdigiisa nasbin uu nasbin lahaa ayuu ka shuqliyey damiirkaa wax shuqliyey ismigaa saabiqe caamilka nasbin lafdigiisa uu nasbin lahaa ayuu ka shuqliyey awilmaxalli ay maxallihi maxalkiisa nasbin uu nasbin lahaa ayuu ka shuqliyey oo lafdigiisa wuxuu nasbin lahaa mucrab haddii uu yahay zaydan darabtu maxalkiisa wuxuu nasbin lahaa mabni haddii uu yahay sida haadaa darabtuhu iyo wixii la mida macnahaa saxiix wey macnaha ibnu caqiilka muusa fasirine macno kaluu fasiray macnaha labaadee u fasiray waxa weeye in la yidhaahdo in mudmaru ismin saabiqin ficlan shaqal ismi saabiqa damiirkiisa wuxuu shuqliyey ficlan canhu ismigii saabiquu ka shuqliyey binasbi lafdihi bisababi nasbi lafdihi lafdiga damiirka nasbintiisuna ku shuqli oo lafdihii damiirka ku jiraa mudmarku u noqoni aw ilmaxali asha oo naa'ib ka ah mudaafu ilayhi oo maxallihii ahaan lahayd iyaduna damiirkay u noqoni macnihiina wuxuu noqonayaa binasbaadna waa sababiya binasbi lafdihi damiirka lafdigiisa nasbin uu nasbinayo ayuu ku shuqliyey aw ilmaxali ay maxallihi damiirka maxalkiisa nasbin uu nasbinayo ayuu ku shuqliyey su-aal waxaa imaanay damiir lafdigiisaa la nasbinaya xaggay ka timi damiir dhammaan wada mabni maxalkaa laga icraabaa lafdigiisaa la nasbinida maxaa loo jeedaa lafdigiisaa la nasbini wuxuu u jeedaa musanifka caamilkaa damiirka toos u gaari oo xarfuljarkuma uusan gaarin awil maxallina wuxuu u jeedaa xarfuljar buu ku gaari oo darabtuhu iyo marartu bihi baa isku mid ah sidaa ayuu u jeedaa warka fansib nasbi asaabiqa ismigii hormaray nasbi fasaabiqa nsibhu ishtiqaalkii uu tilmaamaya laftiisii wey fansib nasbi asaabiqa ismiga hormaray nasbi insibhu nasbi bificlin ficli ku nasbi ficliga oo udmina la xadfay xatman waajibnimo loo xadfay ficliga oo muwaafiqin waafaqaya limaa ficliga qad udhira la daahiriyey waafaqayo wuxuu ka mid yahay ishtiqaalka toddobadii mawdicee mafcuulu bihiga caamilkii waajibnimo loo xadfayey ma jiray nadbigaan ku jamcinaa jiray wujuubu xadfi caamili lmafcuuli bihi fii sabcati min almawaadici almathal washibhuhu wاlikhtisaasu wاnidaa taxdiiru iqraa waاshtiqaalu can camal والنصب حتم إن تلا سابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما والنصب نصب حتم واجب وي إن تلا وهدي أراعه السابق كي هربنا وحو راعي ما شيء يختص خاصة بالفعل فعلك خاصة كإن ismiga saabiqa ah ee hormarayee shuruudii laga helay shan xaalo ayuu leeyahay shantaa xaalo waxa weeye ismiga saabiqa in la nasbiyaa waajib inay tahay in la nasbiyo raajix inay tahay in la rafciyo waajib inay tahay in la rafciyo raajix inay tahay iyo mustawiyulamrayn shantaa xaal yuu leeyahay shanta xaalaba musanifka matni wuu saaray in la nasbiyo waajibkiisii ayuu soo hormariyey rafcaha waajibkiisii ayuu ku xijiyey nasbaha raajixiisii ayuu ku xijiyey wuxuu ku xijiyey mustawiyulamrayn rafcaha raajixiisii buu u dambaysiiyey afarta shantaba sidaa ayuu u seertiyey halkani wuxuu sheegayaa rafcihii waajib nasbihii waajibka ahaa ismiga saabiqa in la nasbiyo ficli maxduufina lagu nasbiyo hal mas'aluu waajibah masaladaana waxa weeye ismiga saabiqaa wuxuu raacayaayuu ku xigaa aadaad ficli mooye wax kale uusan ku xigi karin ismigii saabiqa ahaa iyo waxaa isku xiga aadaad ficli in lagu xijiyo mooye mubtada aan lagu xijin karin sida adawaatu shardiga oo kale adawaatu taxdiidka inta shardiyada ah iyo ismigii nasbisnaa haddii ay isku xigaan in la nasbiyaa waajiba si ficli loogu qadaro in zaydan darabtahu in zaydan laqiitahu xayumaa shardiyana waa lamid idaa shardiyaa lamid ah adawaatu taxdiid oo hallaa iyo allaa iyo alaa iyo uu keeni doono musanifka ayaa lamid ah aadaad ficli mooye wax kale aan lagu xijin karin ismiga saabiqa haddii uu ku xigo in la nasbiyaa waajiba si ficli loogu qadaro intaasuu ka hadlaya wanasbu nasbin xatmun waajib weeye intalaa waa haddii uu raaco asaabiqu ismigii horumaray ayaa wuxuu raacay maa aadaad yakhtasu khaasa bilficli ficliku khaasa kain iyo waxaytu maw wain tala saabiqumaa bilibtidaa yakhtasu faraf faltazimhu abada kadaa ida alficlu talaa maa lam yarid maa qablu macmuulan limaa bacdu wujid wain talaa haddii uu raaco asaabiqu kii horumaray maa shay yakhtasu khaasa bilibtidaa'i ibtida ku khaasa faltazim laazim arafca iltazimhu laazim abadan weliga kadaa kaa ayuu la mid yahay idaa talaa haddii uu raaco alficlu ficli talaa haddii uu raaco maa aadaad lam yarid uusan soo aroorin maa waxa qablu horay ku sugnaaday macmuulan xaal macmuul u yahay limaa waxa wujida la helay bacduu gadaalo ee halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka rafcihii waajibka ahayoo ismiga saabiqa mubtadanimo in lagu rafciyo ay waajibaysa laba jeer ayaa ismiga saabiqa mubtadanimo in lagu rafciyo ay waajiba labadaa jeer marada hore ismiga saabiqa ayaa wuxuu ku xigaa aadaad mubtada mooye wax kaloo ku xigi karaaba usan jiro aadaad mubtada in lagu xijiyo ay waajib tahay ayuu ismigii saabiqa daba yaalla in la rafciyo mubtada laga dhigaa waajiba war kalena ma jiro idaada fujaa'iyada ka mid ah sida kharajtu faidaa zaydun yadribuhu bakrun baati faidaa zaydun in la rafciyaa waajiba in la nasbiyaana ma bannaano waayo idaada fujaa'iyadaa ismi waxaanay mubtada waxaan ahayn kuma xigi karo waa hal xaalo xaalo labaad oo ismiga saabiqa mubtadanimo in lagu rafciyo ay waajib tahay ismiga saabiq ah iyo ficliga mashquulay ayaa waxaa u dhaxeeya aadaad waxa ka dambeeya wax ka hormaray uusan ku cabalfeli karin adawaad waxaa jira sadrulkalaam leh caamil ka dambeeyaana inta uu dib u noqday adawaadka ka tillaabsado wax ka horreeya uusan ku camalfeli karin adawaadkaasi waxaa ka mid ah maada naafiyada laada naafiyada muxuu ahaa waxyaabahaasi laamulqasam mar adawaadkaasi hadduu dhexda galo ismigii saabiqa ahaa iyo ficliga hadduu u dhexeeyo ismigii saabiqa aha in la rafciyaa waajiba mubtadnimo lagu rafciyo waayo ficligan shuruuddiisii waxaa ka mid ahayd damiirka haddii laga gooyo ismiga saabiq inuu ku camalfali karaa shardi ahayd maantana kuma camalfali karo mar hadduusan ku camalfali karin caamilna uma fasiri karo labadaa xaaluu sheegaya wain talaa haddii uu raaco asaabiqu ismigii saabiqa ahaa maa aadaad buu raacay yakhtasu khaasa bilibtidaa'i ibtida ku khaasa فالرفع فالتزم اللازم الرفع الرفع اللازم التزمه اللازم أبدا ولغا كذا كا يلمد يهي إذا تلا مرك أراع الفعل فعلي ما آلات لم يرد أسا سؤال ما وحا قبله هري كسونا هذي معمولك هري كسونا معمولا حال معمول يهي لما شيء وجد الله بعد قضاء الله xaal uu macmuul u yahay limaa shayga wujida la helay bacdu gadaal la helay واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على ضمير فعله مستقر أولا واختير وحا دورتي نصب نصب على دورتي قبل فعل فعل هرتي أي على دورتي فعل ذي طلب طلب صاحبه وبعد ما أدات قداشي أي على دورتي إلهه كحجنتي الفعل الوحجي غلب وحوق bilaa faslin fasli la-aantii la cadfay calaa macmuuli ficlin ficil macmuulkiina lagu cadfay ficliga oo mustaqirin sugnaaday awalan meel hore ku sugnaaday halkanna wuxuu ka hadlayaa nasbihii raajixa rafco waajiba nasbo waajiba labadaa ayuu ka soo baxay nasbihii raajixa ahaa iyo xooga badnaa ismiga saabiqa in la rafciya way bannaantaoo mubtada laga dhigo in la nasbiyo mafcuul ficli maxduufe looga dhigaana way bannaan tahay isla markaana nasbaha raajixu xoog badan saddex jeer ayuu nasbaha raajix yahay saddexdaa jeer marada hore waxa weeye ficligan mashquule ficli alabiah haddii uu noqdo ficligan mashquula wuxuu yahay ficli alabiah sida ficlu amar ficlu nahyi ficlu duca zaydan idribhu zaydan raximahu اllahu ficlu duca zaydan laa tuhinhu marba ficli alabiya haddii uu yahay ficliga mashquulay ismiga saabiqa in la nasbiyo ficli maxduufa lagu nasbiyaa wanaagsan waayo mubtada haddii laga dhigo mubtadaha waxaa khabar u noqonayaa ficliga dalabiga jumla dalabiya inay khabar noqotaana asal ma aha waa laga fiican yahay bal bacdu naxwiyiin waa diidayaan ibnu ambaari iyo rag baa diidaya waa yahay waa hal mas'alo ficli dalabiya haddii uu khabar noqdo ismiga saabiqa in la nasbiyo ficli dalabi haddii uu yahay ficliga mashquula ismiga saabiq in la nasbiya raajic waa hal masalo masalada labaad ee ismiga saabiqa in la nasbiyo ay raajixa tahay ismiga saabiqa wuxuu ku xigaa adaad ficli iyo ismi labadaba lagu xijin karo laakiin ficli in lagu xijiyo ay xoog badan tahay aywaad waxaa jira ismina lagu xijin karo ficlina lagu xijin karo laakiin ficli in lagu xijiyo ayaa haalib ah sida hamsatulistifhaam oo kale hamsatulistifhaam ismi waa lagu xijin karaa zaydun qaa'imun ficlina waa lagu xijin karaa qaama zaydun ismi ficli in lagu xijiyaana badan ismiga saabiqaa hamsatulistifhaam haddii uu ku xigo in la nasbiya araajixa si ficli loogu qadaro sidii haalibka ahayd loo maro abasharan mina waaxida natabicu waayahay masalada saddexaad ee u dambaysa nasbaha uu raajixa yahay ismiga saabiqa ah ayaa waxaa ka horeeya xarfulcadaf macduufu calayhiga wax lagu cadfayana jumla ficliya ismigan saabiqa xarfulcadaf buu wataa macduufu calayhiga wax lagu cadfayaana waa jumla ficliya waxaa wanaagsan in la nasbiyo si ficli loogu qadaro jumladan dambe ay ficliye u noqoto ficliyada ficliye hore loogu cadfo miaal qaama zaydun wa camran akramtuhu baati qaama zaydun wa camran akramtuhu wa camranoo nasbisan iyo wa camrunoo rafcisan labadaba way bannaan tahay wacamrun haddii la yidhaahdo mubtaduu noqonayaa jumlada dambena khabar bay noqoni jumladan mubtadaha iyo khabarka iska saaranee ismiyada jumlada ficliyada lagu cadfo jumla ismiye iyo ficliye in la isku cadfaa waa bannaan tahay laakiin munaasib ma aha munaasabada waxay ku fiican tahay ficliye in la isku cadfo ismiyena la cadfo haddaba jumladaa hore maadaama ficliye ay tahay waxa wanaagsan camran in la nasbiyo si ficli loogu qadaro jumlada ficliyadana jumlada loogu cadfo saddexdaa jeer nasbaa raajix ah wakhtiira waxaa la doortay nasbu nas baa la doortay ismigii saabiq ahaa in la nasbiyo qabla ficlin ficli hortii ayaa la doortay ficliga oodii talabin talabu saaxiiba wa bacda maa aadaad gadaashii ayaa la doortay iilaahu ku-xigidiisa alficla ficli uu ku xigaa halaba uu xoog badan yahay wa bacda caaifin caaif gadaashii ayaa nasbihii la doortay xarfulcadaf gadaashi bilaa faslin bilaa faslinta wuxuu u xarfulcadafka ee macduufu calayhiga iyo macduufka amaa waa inaan lagu kala saarin amaa wax kale haddii lagu kala saaro dhib male ee amaa weeye waxa la diidan yahay waayo amaa waxa daba dhaca istinaaf wey jumlo la bilaabanayaa daba dhacda ismiga saabiq in la rafciyay noqoni ee iyadoon amaa lagu kala faslin ayaa macduuf iyo macduufu calayhiga laisku cadfay sidaa ayuu ujeedaa wa bacda caadifin caadif gadaashii ayaa nasbihii la doorani bilaa faslin soocid la'aanteedana la cadfay calaa macmuuli ficlin ficli macmuulkiina lagu cadfay ficliga oo mustaqirin ku sugnaaday awalan meel hore wain tala almacduufu ficlan mukhbaran bihi can ismin faacifan mukhayaran wain talaa haddii uu raaco almacduufu kii la cadfaa wuxuu raacay ficlan ficliga oo mukhbaran la warramay bihi ficliga can ismin looga warramay faacifan cadaf mukhayaran mid la doorgelinaya xaalaa tahay halkanna wuxuu ka hadlayaa rafcihii iyo nasbihii cala sawaa u bannaana ismiga in la rafciyo saabiqa waa bannaan tahay in la nasbiyaana way bannaan tahay calaa sawaab ayayna ku bannaan tahay oo jaaza wajaaza wey mid midka xoog badan laba arko ee mas'aladaasi nasbaha iyo rafcaha calaa sawaa'i ku bannaanan tahay hal mas'alo wey waana mas'aladii haddeer aan sheegaynee noo dambaysay nasbaha raajixa uu ahaa saddexdii mas'ala tii u dambaysay ismiga saabiqa xarfulcadaf wati jumla ficliyaana ka horraysay sidaa ayay ahayd soo maaha mas'aladaa lafteeda jumladan ficliyada ah ee ismiga saabiqa ka hormartay jumladu hadday mubtada khabar u tahay mubtadaa kasii sii horreeyaayay khabar u tahay rafca iyo nasba jaaza wajacala sawa miaal soo ma ahayn miaalkan miaalina qaama zaydun wacamran akramtu qaama zaydun jumladeedaba hadday mubtada khabar u tahay ka waran oo waxaad tidhi zaydun qaama abuuhu wacamran akramtuhu zaydun mubtada qaama ficil maadi abuuhu faacilkii weeye wa camran haddii la nasbiyo ficli baa la qadari jumladuna ficliyay noqoni jumlada ficliyada ah jumladan dambe khabarka ahee ficliyadaa lagu cadfi qaama abuuhuda haddii la rafciyo wa camrun la yidhaahdaana mubtaduu noqonayaa jumlada ka dambaysaa khabarah jumladan mubtadaha iyo khabarka iska saaranna jumladii mubtadihii hore ka soo bilaabatay zayd ayaa lagu cadfi jaanib loo dhigaaba munaasabadii waa la haya oo jumle marna jumla ismiye haddii aad ka dhigto jumle ismiyood ku cadaftaad haysaa jumla ficliye haddii laga dhigaana jumla ficliyoo lagu cadfaa la hayaa khalaas jaaza wejaaza weeye ibnu caqiilka wuxuu leeyahay jumladaas mubtada ka bilaabatay jumla ficliyana dhexda ay kaga jirto daatulwajhayn buu ku magacaabaya laakiin waa laga fiican yahay daatulwajhayn in lagu magacaabo sideedaba jumlooyinkaa afar qayb ayay u qaybsamaan jumlatun suqra jumlatun kubra jumlatun laa suqra walaa kubra jumlatu daatulwajhi afartaa qeyb iyo jumlooyinka u qaybsamaa jumla ee suqraa waxaa la yidhaahdaa jumlo jumlo ka weyn ku dhex jirto jumlo jumlo ka dhex dhalatay ee jumla suqraa la yidhaahdaa mihaal zaydun qaama abuuhu baate qaama abuuhu jumlo weeyaan ficli iyo faacil iska saaran jumladan ficliga iyo faacilka waa jumla suqra jumla suqraa waxaan u leenahay jumlo weynay ku dhex jirta mubtada soo bilowday khabar u tahay jumlatun suqraa fii dibni jumlatin kubraa baa la yidhaahdaa waa jumlo yar oo jumlo weyn ku dhex jirto waayo jumla kubrana waxaa la yidhaahdaa jumlada jumlo kale ay ka dhex dhalato mubtadaa bilowday mubtadahana jumlaa khabar u ah jumladaasi kubraa baa loo yaqaanaa jumlatun kubraa fii dibnihaa jumlatun suqraa waa jumlo weynoo jumlo yar ay ka dhex dhalatay zaydun qaama abuuhu zaydun mubtada qaama abuuhuna jumladaasaa khabarkii ah jumladan zayd ka soo bilaabatay jumlatun kubraa wey kubraa maxaad u leedahay fii dimnihaa jumlatun suqraa gudaheeda waxaa ku jiraa jumlo yaroo qaama abuugu ah waayahay jumlatun laa suqraa walaa kubraa waxaa la yidhaahdaa jumlada a jumlana ayaan ka dhex dhalanin jumlana aan ku dhex jirin mubtada iyo khabar keliya isa saaree zaydun qaa'imun ama ficil iyo faacil zaydun qaama zaydun jumladaa suqrana lama yidhaahdo kubrana lama yidhaahdo waayo kubra waxaa shardi ah jumlo yar inay ka dhex dhalatay suqrana waxaa shardi ah jumlo weyn inay ku dhex jirto labadaa midnaba haddayan ahayn suqrana ma aha kubrana ma aha daatulwajhayn waxaa la yidhaahdaa jumlo jaanib marka laga eego suqra noqoni jaanib marka laga eena kubra noqoni jaanib haddii aad ka eegto suqra ay noqoniyo jumlo ka weyn ay ku dhex jirto jaanib kale haddii aad ka eegtana kubra ay noqoniyo jumlo yaraa dhexdeeda ka dhalatay miihaal zaydun camrun zaydun abuuhu yanaliq baa tiri zaydun abuuhu yanaliq zaydun mubtada abuuhu mubtada labaad yanaliqu jumla mudaariciye wey jumladan mudaariciyada waxay khabar u tahay abuuhuda khabarka ah abuuhuda mubtadaha abuuhu iyo yanaliqu iswadataana mubtadihii hore khabar ka tahay jumladan zayd ka soo bilaabatay jumlatun kubraa fii dimnihaa jumlatun suqraa wey waa jumlo weyn oo jumlo yar ay ka dhex dhalatay wax kale aqbali mayso zaydun abuuhu yanaliqu ay garo jumladaa yanaliqu ficligan mudaariciyo faacilkiisoo is wataana jumlatun suqraa weeye wax kale noqon mayso jumlo ka weynay ku dhex jirto abuuhu yanaliqu jumladan yaa markaa dhinacaad ka eegto jumla kubray noqoni dhinac kale haddii aad ka eegtana jumla suqray noqoni abuuhu yanaliqu abuuhu mubtado weeye jumlaana khabar u ah yanaliqu sidaa marka aad eegto waa jumlatun kubra fii dibnihaa jumlatun suqraa marka aad eegto abuuhu yantaliqu jumladeedani khabar weeyaanoo mubtade ka horreeyay khabar utao jumla ay ku dhex jirto markaad eegtaana jumlatun suqraa bay noqoni oo fii dibni jumlatin kubraa daatulwajhayn jumlada la yidhahda waa tahay waa jumlada jaanib markaad ka eegtana suqra noqoni jaanib kale marka aad ka eegtana kubra noqoni laakiin ibnu caqiilka jumlada suqrada ah ayuu daatjumlada kubrada ah ayuu daatulwajhayn u bixi oo wuxuu leeyahay horay haddaad ka eegtana waa jumla kubraa dabayaaqada haddaad ka eegtana jumla suqraa weeye zaydun qaama abuuhu zaydunta haddaad eegto jumla kubraa qaama abuuhu haddaad eegtana jumla suqraa daatulwajhayn taasuu ku magacaabay laakiin xaqiiqa ahaan taa ma aha daatulwajhayn ee jumladaasi awalkeedana waa kubraa dabayaaqadana waa suqraa daatulwajhayn waa jumladaa dambe haddeen aan miisaaninay waka wain tala lmacduufu wain talaa haddii uu raaco almacduufu kii la cadfay ficlan ficli ayuu raacay ficliga oo mukhbaran la warramay bihi ficliga jumladiisaa lagu warramay can ismin mubtade ka horreeyo ismi ayaa looga warramay facdifan cadaf mukhayaran xaal xaal aad tahay mid la doorgelinayo wallahu aclam sala allah wasalam barakaatu wadaadkii waa waqtiga naga qaatay